wain tasha tarkiima fi xaali nida faqsus bihi lmacrifata almunfarida waxdif ida rakhamta aakhira smihi walaa tugayir maa baqi min rasmihi taqulu ya طalxa waya cam ismaca kama taqulu fi sucaadin ya sucaa wain tasha haddaad doonto atarkiima jilcin haddaad doonto ama xadaf fii xaali nidaa'i dhawaaqa waqtigiisa faksus waxaad ku khaas yeeshaa bihi tarkiimka almacrifata macrifada almufrada ee keligeeda ama almufrida ee banbaxsan waa mufrad calama tilmaanta labaad waxdib xadaf idaa rakhamta kolkaa tarkiimiso aakhira smihi ismiga aakhirkiisana xadaf bas dardaaranka saddexaad walaa tuqayirha bedelin ma baqiya wixii hadhay oo min rasmihi qoraalkiisa ah wax kale ha ku samaynha bedelin mithaalkii markaas taqulu waxaad odhanaysaa ya talxa talxata soo ma ahayn yaa talxa wa yaa caami caamir ismacaa maqla kamaa taqulu saaad u odhanayso fii sucaadin sucaadna saaad u odhanayso yaa sucaa aad odhanayso baabu tarkiimi waxaynu kusoo jirnay kitaabkii mulxat اlicraab waxaynu soo gaarhnay baabu tarkiim tarkiimku laba mid walba xidhiir buu la leeyahay qur'aankana xidhiir buu la leeyahay aad buuna muhiim u yahay tafkiim iyo tarqiiq marka la marahayo naxwadana xidhiir buu leeyahay qaabkii qiraa'ada loo aqrin lahaa iyo qaabkii icraabka labadaba xiriir buu laleeyahay tarkiim baa marka meeshan laga hadlaya marka tarkiim waa maxay tarkiimku laba macno mid un weyn yahay inuu yahay atalyiin inuu yahay talyiin inuu yahay jilcin imaa inuu yahay hadaf labaduba waa waa tarqiim liannahu sarfiga markii lagu jiro hadafku waa waxyaabaha kelmadda lagu fududeeyo markaad doonaysa kelmadda inaad fududayso akhirkeeda lixaadka waa kan hor soo marnay tarqiimkuna waa sidoo kaleeto oo kelmaddii kolkaad doonaysa hadal matalanba aad inaad u isticmaasho waa la jilciyaa soomaalidu ma isticmaashaa ha way isticmaashaa wariyaa oo kale maxay dhahaan waraa <laughs> ma maqlay weliganwara ah, waryaa adigu waraa adigu bay yidhahdaan ah, waa horta waxa laga hadlahayo tarkiimku marka saddex baa la tarkiimiyaa asalkaba asbaabta keenta tarkiimkan waa saddex tarkiim nidaa ismi loo dhawaaqayo in la tarkiimiyo oo ama la gooyo ama la jilciyo waxaa kaleeto oo jira wax la yidhaahdo tarkiimu jumla hadal dhan baaba gebigiisi baa la jarahayaaba jumlo dhan oo iswadatay baa la goynayaa qaarkeed mise kulligeed tarkiim ljumla la yidhahdaa ka dhan oo iswadatay baa la jarayaa wixii ka horeeyey ah. dalla baa qabla soo maqal jiray ayib ah. <laughs> ilahay matalama subxaana wa tacaala kolkuu ka hadlayay dharka la xidhanhayo saraabila taqiikum alxara buu rabbi subxana wa tacaala dhar idinka ilaalinaya kulaylka maxaa meesha ku jira iyo qabowga ah. qabowgii baa maqan a ah, tarkiimu jumla waxaa kaloo jira tarkiim la tarkiimu daruura dan baa kugu qabatay hadalkan cudurdaar kale oo keenay ma jiro laakiin dantaa iyo madaxa midna lagama boodabaa hadalka keenay daruuratu shicirka oo kaleeto waad gobayeysaa matalan ba hadal baa rabta isu geergeyso hadal baa rabta isku qumaatido saddexdaas baa horta la tarqiimiyaa musanifku baabkan wuxuu kaga hadlaya waa hal ka ah waa maxay waa tarkiimu nida leanna baabkan baabki ka horreeyey muxuu ahan soo maray baabu nida soo ma ahayn shan waa ku noqday nidihii isaga ah waxaan soo maray isagoo xataa iyo almutakalim galay nidaha marka isaga ah waa asbaabta keenta in la tarkiibiyo hadalkan kolkaad u dhawaaqayso niddu waa dhawaaq soo ma markaad hadalkii u dhawaaqayso qofkii ayaad ama kelmaddii aakhirkeedii oo dhan goynaysaa ama qaar kamida baad goynaysaa haddana tarkiimka laftiisa marka la fiiriyo ayaa wuxuu noqonayaa nidaha laftiisu ima in kelmadda aakhirkeedii saddex xaraf laga gooyo imaa in laga gooyo laba xaraf imaa in laga gooyo hal xaraf saddexdaa musanifka uu kaga hadli doonaa marka laakiin tilmaan guud buu kusiinayaa baabka waxaa inoogu imaan doona dersiga waxa la tarkiiminayo baabkani sarfiga somayna dhan xidhiir buu laleeyahay ismigii maanta kolka wax la tarkiimi waxaa la firinaya ma thulaati ba mise waa rubaaci iyo wax ka badan lianna thulaatiga lama tarkiimiyo sida saxda allahuma shaad ahaan mooye horta kaa wey wuxuu ka hadlayo waa ismigi loo dhawaaqayo horta wax la tarkiibin soo maynaan kaa isla fahmin hadaba ismigii la iskama tarkiimiyo ee shuruudda lagu tarkiimiyaa waxaa kamid a ah shuruudda ismiga la tarkiiminayo waa in uu yahay macrifo nakira male nakiradu waxaynu soo maray laba qaybood bay ahayd nakira maqsuuda iyo nakira kayru maqsuuda dhinac kale haddaan udhigno nakira maxda iyo nakiro kayru maxda macnaha nakiro qallalan oo gurdun oo meel loo raaco aan lahayn iyo nakiro qariina iyo xoogaa wax qaadatay takhsiis ba matalan ma galay nakirada takhsiisku galay in la tarkiimiyo culimada barkood baa qaba lakin musanifkani wuxuu maray totaliba nakiro ee maqsuuda ahaate ama hayru maqsuuda ahaatee lama lama tarkiimin karo waxaa loo dhawaaqaya afar buu ahaa soo ma ahayn shan buu ahaa nakira maqsuuda nakira hayru maqsuuda mufrad caalam ah iyo mudaaf iyo mushabahun bilmudaaf soo ma ahayn waxaynu nidhi tarkiibkan wuxuu gelaya waa shantii un ilaan uu qaadanaya baa shanta ahayd soo la fiiriyo biictibaari lafdi markii la fiiriyo ah, axkaamtiisa haddaba ismiga la tarkiiminayo waa inuusan ahayn murakab ismiga murakabka ahana isagana lama tarkiibiyo talamasiiba weyhi oo kale baclabaka oo kaleeti weligaa lama tarkiibin karo leannahu jumladani murakabeed way isweytay haddii qaar la jaro macnihii baa baxaya ayib waxaa kaloon la tarkiibinin ismigu hadduu yahay thulaati ama wax ka yar isna lama tarkiimiyo ismiga la tarkiibinayo waa rubaaci iyo wax ka badan kelmadda musanifka inoo imaan doonee hulaatiga mar la tarkiibin kara baa jira hulaatiga waxaa loo kala qaaday inuu ta wato iyo inuusan ta wadanin hadduusan ta wadanin lama tarkiimiyo laakin ta hadduu wato yaa hiba man hada rajul bu odhan doonaa hibatu man hada rajul gabadhya waa ay kula fadhiyaa samsa keeni doona masalada iyada ah shaadaana ugu imaan doontaa ko ismiga marka la tarkiiminayo waa ismiga wa inuu yahay mufrad caalama ah, wa inuu yahay waa inuusan ahayn mudaaf waa inuusan mushabahun bilmudaaf ahayn murakab waa inuusan nakirana waa inuusan ahayn waa caalamkii marka wax la tarkiibi muxuu ahaayey la la tarqiiminayo intaas manan isla fahmin kaasu marka doonay musanafka ka hadlo marka qaabka uga hadla fiiri kitabka waxaan ugu jilcan yahay soo ma kaa isagoo ka hadlayaba musanifku wuxuu ku siiyey saddex tilmaamood wuxuu yihi wa in tasha tarkiima fi xaali nida haddaad doonto inaad tarkiimiso markaad u dhawaaqaysa ismiga wain tasha atarkiima ay tarkiima ismin baa meesha ku jira fi nida ismi baa horta la tarkiimaya ficilla lama tarkiimiyo xarafna lama tarkiimiyo fi xaali nida faksus lmacrifa almunfarida oo waa maxay waa mufradkii caalamka ah waa inuu mufrad caalama yahay kam isla fahanay seed marka odhanaysaa marka waa kolkaad mufradkii caalamkaa soo qaadatood u dhawaaqdo oo damacda inaad tarkiimiso waxdif waxaad xadaftaa idaa rakamta kolkaad tarkiimiso aakhira smihi ismigan aakhirkiisa xadaf aakhir maxaa la dhahaa xarafka ugu dambeeya talabadaa ma qaaday aakhirkii xarafkii ugu dambeeyey ma goysay bas walaa tuayir maa baqiya min rasmihi walaa tuayirha bedelin maa baqe wixii haay oo min rasmi qoraalkiisa kamid wixii haay sidiis hal xadadaa ka bedeli hal tilmaana ku samee bas xarafka ugu dambeeya good ah. haddaad goyso xarakadiisiina de la go'day mar xaraf la gooyo xaraka way kasi daran marka inta kale xarakadii iyo xuruuftii waa soo sideedii ugu istaag hadalka waan fahanay soo hal may xafad ma wadato ukaadiya baad hal xaba ma wadato hmm tilmaantayna idinka dhugin hmm. kolkaad doonayso ismigii caalamka ahaa ee macrifada ahaa inaad tarkiimiso hmm. bas xarafka ugu dambeeya ka goo wax kale ha ku samayn ismiga intiisii kale sidiisii ugu hadal mithaal dalxatu hmm. maxaa ugu dambeeya yaa xagga hore ka geli xarfu nidaa yaa dalxatu yaa dalxatu soo ma ah ha tarkiim waxaad goysaa tada maay maxay noqonaysaa marka ya alxa hadal ma jiraba ya alxa bas ya alxa ha odhan lean haddaad ya alxa tiraahdo maxabad maada ka goynin gadaal bay noogu imaan doontaa taada iyo haad waa isku mid leanna haddaad xarakayso taa bay noqon haddaad sukuunisana ha bay noqon sagta taa sag warka waa isla fahanay soo maa walaa tuayir maa baqiya min rasmihi buu ku yihi soo ma ahayn wax kale ha ka bedelin yaa caami buu ku yihi oo waa maxay yaa caamiru yaa alxatu hal xarif baa lagoyay soo ma ahayn caamir ra-da ugu dambaysa goo muxuu noqonayaa yaa caami caam sanad bu markaa noqonaya sucaad kamaa taqulu soo odhanaysa ui fi sucaadin yaa sucaa bas sucaad soo ma ahayn daalkan uu hadalka sidiisa intiisa kale uga hado war markaas wax la garan waayaa ma jirto wax la garan waayi karo maaha ayib matalan sacdi baynu hadda doonayna inaynu taqriibino ya sacdu soo ma ahayn muxuu noqon ya sac <laughs> laakiin mushkila meesha inaga imaan doonto sacad waa saddex ta laakiin hadduu wato waa la goyn sheekh cumar baa isaga toos loo tarqiimin isagaba tarqiimiyada waa cumar waa caamir asalkiisa ah. Hmm. sama jeedaan yaa cumaru yaa cumo cumaru yaa cuma buu noqon markaas wax kale ha ku samayna warka waa la fahmin soo maa taasuu ka hadlayaa wain tashaa haddaad doonto buu ku uhi atarkiima tarkiima ismi ismi inaad tarkiimisa fi xaali nidaa faksus waxaad ku khaas yeeshaa bihi maxay damiirkaa meesha loo celinhayo waa xaggee bihi tarkiimka almacrifata macrifada almunfaridati ee keliyowday afartii kale midna ha tarqiibinin oo waxdif waxaad xadaftaa tilmaantii horta wax la tarqiibo kuu sheegay waa calamkii soo waxdif waxaad xadaftaa idaa raqamta markaad tarqiibinaysa aakhira ismihi ismiga aakhirkiisa xarafka ugu dambeeyana go walaa tuqayirha bedelin maa baqee wixii hadhay oo min rasmihi qoraalkiisa kamid ah. hal xarafa kale haka bedelin ayib waqad ujiiza damu fi tarqiimi faqiila yacaamu bidami lmiimi ajiib waqad ujiiza waxaa la baneeyey addambu godaal baa la baneeyey fi tarkiimi tarkiimka dhexdiisa faqiila waxaa la yihi yaa caamu maxay ahayd yaa caami soo ma ahayn yaa caamu bidami lmiimi miimka oo la godo haddaad tilmaantii hore fahanteed durba meeshan waad waxaad odhanaysaa maay yaa caamil bay ahayd marka yaa caamil ah. yaa caamil bay ahayd marka waxaa la baneeyey in la godo yaa caamil sanifku wuxuu ku yidhi warku horta waa sidii aynu isla soo fahanay bay horta wadadu bay sax ku tahy lakin wada walba waxaa wado dhaboya rer baa ka leexday soo maa <laughs> meeshii aynu isla ogeyn ismiga markii la tarkiiminaya xarafka ugu dambeeyaa la gooyaa intiisa kalena sidiisaa loogu hadlaa waxaa kaloo carabtu isticmaashaa markay u dhawaaqayso xarafkii ugu dambeeyey so waxba laga bedelin ma ahayn dambay u bedelaan oo meesha yaa caami ahayd un bay odhanayaan yaa caamu hmm. yaa sucaadu soo maahayn ah, yaa sucaa soo maha ah. yaa sucaa waxba kan kama bedeli karaan meeshan marka su-aal baa imaan karta oo waa maxay su-aashu limaada maxaa isbedelay waxba isma bedelini kitaabka alfiyada markaynu gaadhnabaynu insha allahu tacala masalada ka hadli doonaaye meeshan waxay ka timid saw lama odhanin asalba hal tallaabo un baa la qaadi jiray oo muxuu ahaa maxaa la gooyey xarafkii markii la gooyey kelmadda inta kale soo hadhay soo maha laakin meesha maxaa ka maqnaa meeshan waxaa la laba luqaa jirta luqatu man yantadiru laakhir iyo luqatu man laa yantadiru laakhir qoladaa hore waxay ahayd luqatu man yantadiru laakhir kelmadii aakhirkeedii way gooyeen laakiin waxay og yihiin kelmadan inuu xaraf ka go-an yahay ah, warka mad fahanteen soo maa qole kale jirto la dhao ma man laa yantadiru laakhir aakhirkii inuu go-an yahay kolkay aakhirkii gooyeen kelmadda intii kalebay kasoo qaadayaan hadalkii oo dhamaystiran oo wax alla wax ka maqan ba usan jirin caamir asalka maxaa ugu dambeeya marka ra godan baa ugu dambeysa soo ma ahayn yaa caamiru soo maysan ahayn domadiiba waxay saarayaan xarafkan oogu dambeeya kelmadii marka waxba kama maqno waa intaa wax kaloo isbedeli ma jiro qoladan hore ee xarakada sideeda u daysay waxay og yihiin oo niyeysan yihiin kelmadan aakhirkeedii way maqan tahay laakin qoladan waxaa la yidhahdaa luqatu man laa yantadir alaakhir wax xarafoo meesha ka maqanoo sugaani ma jiro xaraf ba gooyaha war wa wax la wax tegay tala male bay wax tegay tala xarakada xarakada bas kelmaddu way dhamaystiran tahay waxba kama maqno marka waa ka maaranay xarafkoodu mubtadaha markasta gudaanaya maya wa alla wuxuu aakhirka xarakaysnaa bas kelmadan aakhirkeed waxay harakaysaneedu laakin waxaynu soo marray laban bu ha soo garamaysaa munaadaha loo dhaqso laban maahayn ima godaal iyo ima farxa labadaa bu aha labada xubur mulinka labana waxay qaadatay nakira maqsuuda iyo mufrad calama meel bay qaateen saddexda kalena meel bay qaateen isu raaceen fada labaduba midna damaa lagu birin midna waa la fadxinayay fadxadu marna icraab bay ahayd marna bayn ahayd masalada maalintii dhaweyd bayna soo marray marka waad fahanteen soo maaha waa intaa un waqad ujiiza waxaa la baniyay addamu gadaal fi tarkiim wax kaloo isbedeli ma jira hadalkii isaga hadda ahaa unbaa uun fi tarkiimi tarkiimka dhexdiisa oo faqiila waxaa la yidhi yaa caamu bidami lmiimi baa la yidhi bidami lmiimi yaa bay odhanhayaan waxba ka maqno leannahu jacfu kanna way godantahay sama way iswaafaqayaan marka luqadii igu marna way iswaafaqaysaa marna way iskhilaafaysaa laakiin marna luqadan qaar baa sugaya marna waxba ma sugahaya intaan baa udhexaysa nax waqti iskaga gedi waalqi xarfayni bilaa qufulin min wasni faclana wa min mafcuulin taqulu fi marwana ya marwajlisi wa miluhu ya mansu fafham waqisi muxuu ku yidhi wa alqi waxaa tuurtaa ayuha naaxi xarfayni laba xarf bilaa qufulin halmaan la-aan u goynhaya kas oon halmaansanayn jar xaggee min wasni faclaana faclaan wasankiisa wa min mafcuulin wa min wasni mafcuulin iyo mafcuul wasankiisa faclaan iyo mafcuul labada ka jar taquul waxaad odhanaysaa في marwaana marwaan waa faclaan soo maa marwaan soo marwa ya marwa marwaanow ijlis fadhiiso hadda hamzadan hamza lagu asliya yaa marwa jlisi buuri yaa marwaanu soo ma ahayn labada xarafe oogu dambaysa go yaa marwan marwan maxaa ugu dambeeya alif iyo nuun maxay noqonaysaa ya marwa marka facala buu faclaan bay kelmadu ahayd may hadda laakiin wasanka facalu istaagaya marwa waa mafca oo kaleeto mafca waa kan la dhahaa wa midlu kan lamid a yaa mansuur waa maxay waa mafcuul labada xaraf ee ugu dambaysa go waa wowga iyo ra'da muxuu noqday mafcuulka laftiisa go muxuu noqon mafcuulin haddaan hadda u bixino cal noqdo yaa mafcu noqonaya yaa mafcu faclan haddaan ubixino muxuu noqon yaa facla noqonaya ayib <laughs> musanifku hadalkan soomuusan saa uduuduubin wuxuu ku yidhi labada wasan ee faclaan iyo mafcuul ah labada xaraf ee ugu dambaysa go laakiin su-aal baa rabaa ina idin weydiiyo aakhirka kelmadantad ee tahay faclaan iyo mafcuul waxa ugu dambeeya waa maxay qabla aakhirka qabla aakhirkooda maxaa saaran maxarab saxiix mise waa faclaan waa maxay waalid mafcuulla maxaa ugu dambeeya mansuur ah qabla alaakhirkaan idin xarafka ugu dambeya kaka horeeya waa wow wowna waa maxay waa min xuruufin cilla soo maa <laughs> mithaalkan musanifku meesha uu keenay sabab u keenay baa jira hadalkan waxaa laga wadaa kolkaa doonto ismi inaad tarkiimiso ismigaa qablalaakhirkiisana uu yahay xaraf xarfulcili qablalaakhirkiibaa wuxuu noqday xarfun min xuruuf alcilla ko waxaana ka horeeya xarfulcillaha saddex xaraf ama wax ka badan ugu yaraan waxaa ka hormaray saddex xaraf soo ma kelmaddaa haddaad aragto tallaabaad qaadaysaa waa maxay labada xaraf ee ugu dambeeya umaad jaraysaa bas warkaasu islamanaa fahmin haddaad fahanteen salman hadda salman salman hadda fiiri maxaa ugu dambeeya qabla aakhirku waa maxay waa alif soo maaha alifka imis xaraf baa ka horeysa saddex saddex saddex baa ka horeysa siin iyo laam iyo miim soo ma labada xarafba jar muxuu noqon yaa salma salma wax kaloo la bedeli ma jiro intaa un baad goynaysaa yaa salma mushkiladuna xarfu cilla waa xarful cilla ha hmm. de waaba cillaba la yidhi ba de cillo waaba cillo cillo macnaheedu waxa wey waa mushkilo cillaa jirta gaadhiga cillad baa ku dhacday combyutarka cillad taleefonka cillad baa eegacilla itaqi shara almuctaliban horay baynu meeshaas cayadooda u dhamaynay hmm. warkaa waad fahamteen soo maa kiin yadu maxay ahayd oh, maxay noqonaysaa yaa miski ah. noqonaya yaa miski ah, mansuur oo kale hadda ama madruub oo kaleeto ama maqtuul oo kaleeto maqtuul baynu hadda ninu bixinay muxuu noqonayaa yaa maqtu buu noqonayaa yaa maqtu yaa maqtu buu noqonaya waa dhibeerya warku soo ma hmm matel su-aal baan diweydiinayaa sucaad oo kaleeto hadda sucaad hmm. ma soo gelaysaa baab ma iyo thamuud limaada iyo saciid hadalka waa inaad fahamtaan ah, sanadku iska duuduubay soo maa ah, laabudda xarafka xarfulcillaha waa inay ka horeyso saddex ama ama ka badan ka badan may waa saxiix bishardi mar hadday cilla timaado waa mushkilad baa ayib warka waad fahanteen soo maa ah. su-aal kale hmm. fircoon hmm. oo kaleeta hadda fircoon hmm. shuruudi waa laga helay ah. soo ma wow baa ku jira fir laba xaraf cayn saddex xaraf xarafkii afraad muxuu noqday haye dee wowiya nuunta hadda la goynayaa haba ka yaabin sababtu waa maxay xarafka xarfulcilaha a ah, laabudda waa inuu wato xaraka mujaanisa xaraka isaga mujaanis u ah. ah wowga maxaa mujaanis u ah damo alifta maxaa mujaanis u ah sukuun hamzadaa la kordhigi karaa alif weligeed alif lama arag xarakaysan warkaas aa ikadiya ya-da maxaa munaasab u ah kasra ka horeysa saddexdan alifkana fadxa ka horeysa munaasaba ha ka horeysa ka horeysa kun ma jirto azal mm. sooma fircoon hadda waxaa saaran sukuun sukuunku marka munaasib u yahay wowga maya mm. ma soo geli kara marka shardi waxaa xarafka xarfulcilaa xarakada saaran inay xaraka mujaanis oo tahay xaraka macnaha uu aqbali karo oo u fiican waa inuu yahay mm. wargaad fahanteen soo ma midda kale faclaan iyo mafcuul midna kuma imaanaya isagu shardi ma aha inuu ku yimaado faclaan iyo mafcuul wuxuu u keenay un xarfulcillaha inuu ku tuso miskiin haddaba wuxuu ku yimaadaa faclaan may weli kuma yimaado <laughs> waxba faclaan ha fiirinina mafcuulla ha fiirinina waxaad soo gelaya ayu ismi kasta oo saddex xarafoo saxiixi ah, muxuu ahay eh, xagga hore mareen xarfulcilana ka afraad uu noqday labada xaraf ugu dambaysa waa la jaray jasak allah khayr shee looga tagtay warkaaa ah. saas wey absent dhadhan male iska dhaaf warka fahanteen soo maa waa dhib yarya marka marka shuruudaasaynu ku darsan alayh salam raxmat waa in aad shuruuda meesha soo dhigato laakiin haddii kale waa wareereysaa marka fahanteen soo ma taa isoo ka hadlay wuxuu ihi waa alqi waxaa tuurtaa fiiri dardaarka meeshuu geeyay xarfayn laba xaraf bilaa kufulin halmaan la-aan waa qasab ayib min wasni falaan facalaan wasankiisu min mafcuul taqulu waxaad odhanaysaa fi marwan yaa marwa marwaano ijlis fadhiiso wa miluka waxaa lamid ah, yaa mansu yaa mansuuru mansuurow ijlis fadhiiso ee fafham fahm oo waqisqi ya safiri labadan wasan si aadan u daba taagnaanin faclaan iyo mafcuul muxuu ku yihi waqis waqis mm. muxuu hore inaan usoo maray inuu ku yihi faqis qawli takun callaam marka waa nin dardaaragmaydan walaa turaki minda fi nidaai wla hulaaثiyan khlaa min hain wain yakun akhiiruhu ha an faqul fi hiibatin yahiiba man hada rajul walaa turakim ha tarkiiminin hinda lafdiga hindaa fi nidaai dhawaaqan dhexdiisa walaa hulaahiyan hulaaina ha tarkiiminin hulaahigaasoo khalaa ka dharbeelay minhaa inhaa ka dharbeelay wa in yakun hadduu yahay aakhiru hulaahiga aakhirkiisu ha hadduu yahay faqul waxaa tidhahda tarkiimi oo faqul waxaa tidhahdaa fii hibatin yaa hiba hiboy man hada rajul waayo ninkan ninkan waayo waxaynu nidhi horay ismiga la tarkiiminhaya shardi waa inuu yahay baynu nidhi hulai wax ka badan halkan wuxuu kaga hadlaya musanifku beytkan hadalkaa laftiisii dib uga hadlaya thulaatiga ma la tarkiimin kara mise lama tarkiimin karo thulaatiga si hadalku u dhib yaraada laba kala qaad inuu ta wato iyo inuusan ta horta asal asalkaba yaa ta jiray dumarka dumarka dumarka taa taaniis wadan jiray soo maaha laakin taaniisku laba nooc buu ahaayo taaniisun muxuu ahaayey eh, bilmacna iyo taaniisun fi lafdi sooma ahayn kolkuu taaniisun fi lmacnaa yahay ta ma wato meesha hadalku muxuu keena waa inaad fahantaa hindo oo kaleeto yaa hindu ma wadato haddata ta zaynabu oo kale ta ma wadato soo ma cumaru oo kaleeto ma wato oo kaleeto ma wato laakiin dalxatu wuu wataa soo gelahaya ismigii thulaatigaa ah hadalku marka si u jilicsanaada laba inuu kala qaado imaa in uu ta wato ta'daas waxay rabta ha ahaato ama ta udhadigood ha ahaato ama ta lafdiga ha ahaato inuu ta wato inuusan ta'wadanin hadduu ta tarqiib hadduusan ta'wadanin ha taabanin intaas sooma dhib yaro intaas wey waxa uu musanifku rabo laakiin ismigii waxaynu nihi meeshan waxaa laga hadlayaa waxa la tarkiiminayo waa thulaathi wax ka badan soo maaha ismigan kadeeta thulaathiga iyo waxa ka yari waxaa ka suurtoobi karta in uu yahay matalanba thunaa-i laba xaraf inuu yahay sida hind oo kaleeto ko ee waxaan leenahay hiba oo kaleeto hibu hiba imaa inuu yahay saddex xaraf sida dalxatu oo kaleeto imaa inuu yahay rubaaci sida faatimatu oo kaleeto iyo kasii fara badan kasii fara badan ayib mar hadduu kor ka maro faatimatu de wuxuu isu bedelaya maxay de rubaaci rubaacina in la la taniiy muxuu ahaaye la la oo la jarayo horey baynu adigu hadalku si uusan u qasmin waxaadunu kala qaadaysaa thulaatiga iyo waxa ka hooseeyaba ee hunaa'iga labada ah labadan kolkii ay kelmaddu saddex ka yaraatana sarfi ma gasho ogaanteed lahaada xarfun wa min asarfi beri wamaa siwaahuma bitasrifin xari haddaad aragtaan kelmad laba ah waxbaa maqan hadalka waa ogaataan taas kale musanifku wuxuu ihi walaa turakima tarkiimin hinda fi nidaa dhawaaqa dhexdiisa kolkii horeba waxa laga hadlay wuxuu ahaa tarkiimu nidaa soo maahayn walaa hulaahiyan hulaathina ha tarkiiminin hulaahigaasoo khalaa ka dharbeelay min haa in haa ka dharbeelay wa in yakun hadduu yahay laakiin aakhiru aakhirkiisu haan ha hadduu yahay hulaahiga aakhirkiisu faqul waxaad tidhaahdaa yaa hi fii hibatin tan sooma yaa hiba maxaa la goynayaa yaa hibatu man haada rajulu waa ayaa ninkani ayib hadalka waxba ka soo noqonaya qiyaasku waa saa laakiin shaad ma jiraa haa u jira wa qowluhum fii saaxibii ya saaxi shadan limacnan fiihi bisilaaxin wa qowluhum hadalkooda fii saaxibin saaxib ay yidhaahdeen yaa saaxi ay dheheen shadda wuu shaadoobay limacnan macno buu u shaadoobay macnahaasoo fiihi dhexdiisa ahday bisilaaxin isilaax darteed maxayna hor usoo tulaantiga lama tarkiibiya soo mahay isagoo tarkiisan baa carabta kusoo arooray oo laleeyahay yaa saaxib saaxibi ya saaxibi ya saaxibi sababta keentay marka waa maxay waa shaad maayo waa shaad xarfulcilla hadduu noqdo waa qiyaas ah. asalba haddii meeshan qaacidadu ay gasho waa waa qiyaas laakiin shaad haddii lagu ihahdo waxaa weeye matal warayaasoo qof maa la odhan jirin hmm. nayaabad nin ku tihi <laughs> warli maxaad u tihi way dhibiyartaad leedahay kas baan u idhi daliil kalood haysato ma jirto shaad macnihiisu haddaad maqashaan waxa wey sidiisaa unbaa lagu xifdin lakin haddii lagu cilo la limaada laa jawaabi fiih waxaa la dhahaa marka cishaadu yuxfad walaa yuqaas sababta marka keentay waa maxay waa takfiif fudaydin kelmadan saaxib ah saaxib waa saddex xaraf saaxib saaxib saxiiba wuu la saaxiibay soo maaha saxiiba waa saddex xaraf waa la tarkiibay sababta loo tarkiiba carabtu kelmadan aad bay u isticmaashaa saa darteed maxaynu nidhi sababta wax loo tarkiibiya maxaa kamid a fudayd soo maahay waxay idhahdeen saaxi ya saaxib saaxi tacaal tacaal baa lagu leeyahy shaacirki muxuu ihi saaxi shamir walaa tazal dakira lmowt tifa nisyaanuhu dalaalu mubinu saaxi shamir saaxiibka yo waa maxa kelmaddu saaxi waa wa waxaa ka go-an xarfu nidihi yaa saaxibi buu ahaa waa shaad marka haddaad aragto thulaati la tarkiimiyey oon ta'wadanin ilan ta ma wata soomaa waa shaad faris oo kaleeto hadda baa lamida faris oo kaleeto faris ayib taas musanifku hadda wuxu qowna hadalkooda fii saaxibin ay yidhaahdeen ya saaxi shadda waa shooda limacnin macno darteed buu shaadoobay fiihi dhexdiisa ku sugan biistilaaxin istilax darteed bimacnaha istilaax waa maxay waa fuday istilaax waa isticmaal kelmadan isticmaalkeedaa bataysaa darteed bay iska fudaydsadeen carabtu ay yidhaahdeen waa tasaamux meeshan oo kaleeto wax loo yaqaano markaasay yidhahdeen ya saaxi wallah subxana wa taala